بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واضمن بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلوا وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبغوك ما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب faslu yamiini wadiraaran wujida biajnabiyin aw binactin aw nida wadmum dami binaa'an baaniyan xaal aad tahay mid binaynayo hayran lafdiga hayran dami in cadimta waa haddii aad weydo maa wixii udiifa hayru la idaafeeye lahu maaga naawiyan xaal aad tahay mid niyaysan maa wixii cudima la waayey qablu iyo wa bacdu iyo wa xasbu iyo wa awalu iyo wa duunu iyo waljihaatu ayda noqode iyo wa calu ka hayru hayru ayay la mid yihiin wa acrabuu way icraabeen nasban nasbay ku icraabeen qablan lafdiga iyo wamaa wixii qad dukira min bacdihi gadaashii la sheegay idaa maa wakhtigii nukira la nakireeyo ayay icraabeen nasba ku icraabeen waxaan ku soo jirnay baabul idaafa wa khaasatan asmaadii idaafada laasimaysay halkani wuxuu ka hadlayaa asmaa in la idaafeeyo ay laasim tahay damiir ee loona idaafaynayo ismi jumlo aan loo idaafaynayninee mufrad loo idaafaynayo mufradka loo idaafaynayaana muطlaqu lmufrad uu yahay damiir iyo daahir isku si loogu idaafayn karo asmaadaas la idaafaynayee mufrad loo idaafaynayo isla markaana laga goyni karo mudaafu ilayhiga mudaafu ilayhiga in laga gooyaa ay bannaan tahay asmaadaasuu ka hadlaya asmaadaa laba qayb ayay u qaybsamayaan hayru iyo xasbu waa qayb inta kalena qayb bay noqonayaan hayru iyo xasbu lafdiga hayru ah laba wadda ayaa ku bannaan mudaafu ilayhigiisii in la sheego mucrab weeye waxaa lagu icraabi baabu اlistinaa icraabkii aan ku soo marnay ama mubtada iyo khabar iyo icraab caadi bay qaadani waa yahay mudaafu ilayhigana waa sheegan yahay iyo mudaafu ilayhiga in laga gooyo mudaafu ilayhiga marka laga gooynayo laba arrimood ayaa la isugu dari awalan horta layse waa inay daba dhacdaa ama laa laa ama laysa laadi tacmalu camala in ama laysa labadaa mid un waa inay daba dhacdaa oo akhatu daraahima laysa hayru ama laa hayru aaniyan damaad ku binayni mudaafu ilayhigii mar haddii la xadfay macnihiisaad niyooni damaad ku binayni labadaasaad isugu dari oo haddii mudaafu ilayhiga la xadfo hadduu sheegan yahayna mucrab wey xasbubaa kuu timid laba isticmaal ayay carabiyada ku leedahay xasbu isticmaalka hore waa in mudaafu ilayhiga la sheego idaafay laasimtaaye mudaafu ilayhiga in uu sheegan yahay mudaafu ilayhiga haddii uu sheegan yahay ismi faaciloo bimacnaa kaafin in loo isticmaalo sidiisa idaafada la idaafaynayana ayaan ku macrifoobaynin isla markaa ee nakiray nacti ka noqoni ama macrifay xaalo ka noqoni labadaa mid weeye isticmaalka labaad waxaa weeye in la isticmaalo xasbudii idaafaysnayd sida ismi jaamid oo kale mubtaday noqoni ama naasikh baa gelayaa khabar bay noqoni tasarufaadkaas ayay mari xasbuhum jahannamu yaslownahaa faina xasbaka allaahu huwa aladii ayadaka labadaa isticmaal ayay leedahay waa marka la idaafeeyo haddii aan la idaafayninee mudaafu ilayhiga laga gooyo damaa lagu binayni mudaafu ilayhiga macnihiisii ayaa la niyeysan yahay macnaheedina kaafin bay la macno noqonin xasbu iyo hayru labadaa qeyb mid walba labadaa qeyb ayay u qaybsantaa asmaada kale uu tiriyey musanifka oo qablu iyo bacdu iyo asmaa'uljihaad iyo awalu iyo qolyahan uu tirinayo afar xaalay leeyihiin afartaa xaalo waa afartii aan ku soo marnay qadriga mudaafu ilayhigii inuu joogo horta idaafay laazimaan mudaafu ilayhigii in uu joogo mar hadduu joogo waa mucrab darafnimaa lagu nasbini ama min ayaa lagu jari waa yahay mudaafu ilayhiga inta la xadfo lafdigiisa in la niyaysan yahay darafnimaa lagu nasbini mucrab weeye darafnimaa lagu nasbini ama min ayaa lagu jari laakiin lama tanwiininayo oo mudaafu ilayhigii wax uu ahaan ayaa loola dhaqmi xaalada saddexaad mudaafu ilayhigii in la xadfo lafdan walaa macnan midna aan la niyoonin lafdi iyo macna midna aan la niyoonin ismi nakiroo caadi camal bay noqonayaan waa la tanwiinini mucrab weeyaanoo darafnimaa lagu nasbini ama min ayaa lagu jari saddexdaa xaalo waa mucrab hal xaalana mebni bay noqoni mudaafu ilayhigii waa la xadfay macnihiisaa la niyooday lafdiga lama niyoonin mabniyu cala adama weeyaan fii maxalli nasbin cala adarfiyati ama min ayay ku jaran yihiinoo fii maxalli jarin weeye damana waa ku binaysan yihiin afartaa xaalo ayay yeelanayaan afartaa xaalo musanifka laba xaalo ayuu toos u sheegay inta kalena ibnu caqiilka ayaa ku daraya iyo shuruuxda kale wdmum dami binaaan baaniyan wamasdarun munakarun xaalan yaqac bikaratin ka baktatan zaydun alac waa anagii soo maray masder nakire ee xaala wuu dhaca laki qiyaas ma aha binaanta inaad xaala ka dhigto waa kuu bannaan tahay waxaa kaloo bannaan mafcuululmulaq inaad ku nasbiso mudaaf u qadarto wadmum dama binaa'in aad tirado waxaa kaloo bannaan mafcuulun lijlihi wadmum dami binaaan dama binaain bina damihiisa dami hayran lafdiga hayru ah in cadimta haddii aad weydo maa wixii udiifa hayr la idaafeeye lahu maaga naawiyan xal aad tahay mid niyaysan maa wixii cudima la waaye qablu waa mubtada wa bacdu wa xasbu wa awalu wa duunu wاljihaatu wacalu macduufun calaa qablu ayay ku cadfan yihiin bacdigooda xurufulcadafkii ayaa laga xadfay xarfulcadafka xadafkii daruuro inuu ku bannaan yahay biitifaaqi naxwiyiin itisaac in loo xadfi karaana ibnu maaligga waa bannaynaya qablu iyo wa bacdu iyo wa xasbu iyo wa awalu iyo waduunu iyo waljihaatu jihooyinkii lixda ahaa magacyadii ay lahaayeen aydan noqode jihooyinka laftooda uma jeeda waa asbaauljihaad buu ku wada aydan noqode iyo wacalu ka hayru hayru ayay la mid yihiin oo mudaafu ilayga inta laga gooyo macnihiisa la niyoodaa damba lagu binayni wa acrabuu way icraabeen nasba nasbay ku icraabeen idaa maa waktigii bayna nasba ku icraabeen nukira la nakireeyo qabla lafdiga qablan ayay nasba ku icraabeen iyo wamaa wixii qad dukira la sheegay min bacdihi gadaashiisa wixii lagu sheegay gadaashiisa waxa lagu sheegay xasbubaa ku jirtaa jirtaaye xasbu nasbo laguma icraabo waa in la nasbiyo oo darafnimo lagu nasbiyo ujeedaaye may darafnimo laguma nasbiyo laakiin si kale in loo nasbiya waa dhici karta wamaa yali lmudaafa yaati khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa wamaa waxaa yelii ku xiga almudaafa mudaafka waxaa ku xigay raacayo ya'tii wuu imaani khalafan xaal uu bedel ka yahay canhu mudaaf bedel uu ka yahay fi licraabi icraabka uu bedel uga yahay idaa maa waktigii ayuuna imaanayaa xudifa la xadfo wuxuu ka soo baxay asbaadii idaafada la idaafaynayey iyo sida idaafo u laasimaysay iyo waxa idaafada laga goyni karay iyo inta aan laga goyni karin iyo bantaasuu ka soo baxay halkani wuxuu ka bilaabayaa mudaafka iyo mudaafu ilayhiga xadafba ku bannaan yahay waa masale uu ka hadlayo mudaafka in la xadfabaan bannaan tahay oo mudaafu ilayhiga la baaqi yeelo mudaafu ilayhi inta la xadfo mudaaf in la baaqi yeelaama bannaan tahay mudaafka iyo mudaafu ilayhiga in la kala fasliyaama bannaan tahay labadaa arrimood ayuu rabaa inuu ka hadlo baabka inta uu ka dhammaanayo mudaafka iyo mudaafu ileyhiga mid ka mida in la xadfaa ma bannaan tahay in la kala fasliyaasi bannaan tahay labadaa arrimood ayuu ka hadlaya wuxuu soo hormariyey mudaafka iyo mudaafu ileyhiga mid ka mida xadaf ma ku bannaan yahay wuxuu eh, halka ka hadlayaa beydkan kaga hadlayaa musanifka eh, mudaafka inta la xadfo mudaafkii oo la xadfayo mudaafu ileyhiga la baaqi mudaafkaa la xadfi mudaafu ilayhigaa la baaqiyeel mudaaf marka la xadfo mudaafu ilayhina la baaqiyeelo laba xaaluu u qaybsamaa mudaafkii la xadfay meeshiisa mudaafu ilayhiga in la dhigo mudaafu ilayhigii baaqiga ahaa inta la soo jiido meesha mudaafka in la dhigo icraabkii mudaafka uu lahaana la saaro la siiyo masaladaasaa fara badan masalo labaad waxa weeyaan mudaafu ilayhi baaqiga mudaafkii waa la xadfay mudaafu ilayhi ayaa la baaqi yeelay jarkiisi in loo baaqi yeelo oo ciraabkii mudaafka uu lahaa aan la siinin jarkii loo baaqi yeelo arrinkaa qaliil weeye wuu yaryahay mudaafka haddii la xadfay mudaafu ilayhiga meesha mudaafka la dhigayo laba shardi haddii la helo way bannaan tahay arrintaasi mudaafka in la xadfo mudaafu ilayhigana meesha mudaafka inta la dhigo icraabkii mudaafka la siiyo arrintaasi way bannaan tahay bishardayni yay ku bannaan tahay labadaa shardi kow mudaafka la xadfe waa in la garanayo mudaaf inuu meesha ka xadfan yahay waa in la garanayo daliil waadixa qariino cadoo tusinaysa mudaaf meesha inuu ka xadfan yahay waa in la hayaa waa shari shardi labaad mudaafu ilayhiga icraabka mudaafka waa inuu qaadan karo mudaafu ilayhigiiyo faacil ama mafcuulun bihi ah ee jumlo loo idaafeeyoo ka dambaysa meesha mudaafka lama dhigi karayo ilaa mudaafa jumlo faacilnimo lama icraabo iyo wax lamid ah macnaha mudaafu ilayhiga jumlo haddii ay ahayd meesha mudaafka in la dhigaa laa yajuus wax bannaan maaha waayo icraabka mudaafka jumlada ma qaadan karayso mar haddayan qaadan karin ma bannaanaa jumlo mudaafu ilayhi noqotay mudaafkeedii inta la xadfo meesha mudaafka in la dhigo ee waxaa shardi ah mudaafu ilayhiga icraabka mudaafka la xadfay waa inuu qaadan karo labadaa shardi ayaa loo shardin mudaafka xadfan qaryana ku tustaa waa in la haya mudaafu ilayhiga icraabka mudaafka waa inuu qaadan karo labadaa shardi haddii la helo mudaafka in la xadfo mudaafu ilayhigana icraabkiisii la siiyaa bannaan wa ushribuu fii quluubihim اlcijl ushribuu nimankii waxaa la cabsiiyey alcijla hee heedibii inaan la cabbaynin istixaaladaa tusin dibi ayaa la cabbayaa caadada sida lagu yaqaanaa waxay tahay dibi in la cabbaa kama suurowdo waayo daata jaamido a ah weeyaano cabbitaan aan ka suuroobin mudaaf meesha inuu ka xadfan yahay qariinadaasaa tusini isla markaana cijladan mudaafu ilayhi bay ahaan jirtay ee mudaafkii oo mafcuulu bihi ahaa icraabkiisa wuu qaadan karaya oo wuxuu ahaa washribu xub alcijli xubbada mafcuulu bihi ayuu ku nasbisnaa cijlidana mudaafu ilayhi xubbidii ayaa la xadfe cijlidii ayaa meesha xubbi la dhigay mafcuulnimaana la icraabo mudaafka xadfan icraabkiisii ayaa la siiyey was'al ilqaryata alatii kunaa fiiha ayaa la mid ah is'al alqaryata mafcuulnimay ku nasbisan tahay mudaaf baana ka xadfan oo asalka wuxuu ahaa was'al ahla alqaryat ilaa waxa la weydiinaya dadka weeyaane dhismaha ma aha wax wax la weydiinay waa yahay labadaa shardi haddii la helo ayaa mudaafkii la xadfi labadaa shardi mid ka mida ah haddii la waayo mudaaf inta la xadfo meesha mudaafu ilayhi mudaaf ilayhiga meesha mudaafka in la dhigaa laa yajuus labadaa shardi mid ka mida ah hadii la waayo miaal qariinaa la waayey mudaafka xadfan qariino ku tusta lama hayo xadafkuma bannaana mudaafka inta la xadfo mudaafu ilayhi caabkii meesha haddii hahda jaaa ghulaamu zaydi jaaa zaydun leeyahay ulaamu zaydin aanan ku wadaayo mudaaf baa xadfan wax bannaan maaha de meesha mudaaf inuu ka xadfin lama garanayo waayahay shardiga labaad jumle haddii ay tahay mudaafu ilayhi oo icraabka mudaafkaba ayan qaadan karinna lama dhigi karayo waka wamaa waxaa yeelii raacaya almudaafa mudaafka waxa ku xigaa ya'ti uu imaani khalafan xal uu khaliif ka yahay canhu mudaafka uu khaliif ka yahay filicraabi icraabka dhexdii uu khaliif kaga yahay idaa maa wakhtigii xudifa la xadfo warubamaa jaruu ladii abqowkamaa qad kaana qabla xadfi maa taqadama laakiin bisharطi an yakuuna maa xudif mumaaثila limaa calayhi qad cuطif warubamaa jaruu inay jaraan ayaa suurowdaa alladii kii abqow ay baaqi yeeleen oy reebeen kamaa qad kaana sida uu ahaa qabla xadfi maa shay xadafkii hortii taqadama horreeye hormaray laakiin bihari laakiin daalika arrinkaa wuxuu ku dhici bishardi an yakuuna inuu ahaado maa wixii xudifa la xadfay mumaailan mid lamida limaa wixii qad cuifa la cadfay calayhi dushi halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka mudaafkaa la xadfay mudaafku ilayhi ayaa la baaqi yeela laba xaaluu lahaa xaalada hore ee faraha badan ee isticmaalka ku badan mudaafu ilayhiga icraabka mudaafka in la siiyo oo meesha mudaafka la dhigo laba shardi ayuu lahaa oo annagii soo sheegay xaalada labaad waa xaalo yaroo musanifkaba uu kugu tusinaya wa rubbama rubada ilaa taqliil ayaa ka mid a ah macaaniday u soo aroorto ee waxaad dhici kartaa mudaafu ilayhigii mudaafka inta la xasbo mudaafu ilayhiga jarkiisii in loo baaqi yeelo ilaa mudaafu ilayhi majruur buu ahaan jiray sidaa naqan jarkiisii in loo daayo mudaafkii mudaafu ilayhigii bacda xadfi lmudaaf mudaafka marka laga xadfay kadib mudaafu ilayhigii waa jaran yahay asna laba shardi ayaa loo shardini oo mudaafu ilayhigii jarka marka loo baaqi yeelayo oo laga xadfay laba shardi waa in la hela labadaa shardi shardi ka mid ah mudaafkan la xadfay macduuf waa inuu yahay shardi mudaafkan la xadfay macduuf waa inuu yahay mudaafkan la xadfay macduufu calayhigiisa lafdan waa inuu kala mid yahay labadaa shardi ayaa loo shardiga mudaafka la xadfay macduuf waa inuu yahay mudaafu ilayhigana mudaafka xadfa waxaan u jeedaa macduufu calayhigana mudaafka xadfan waa inuu lafdiga kala mid noqdaa miaal waxaa baytu shaacira akula mra'in taxsabiina mra'an wa naarin tawaqadu bileyli naara akula mra'in ataxsabiina kula mra'in ruux kastama waxaad u malayni imra'an ruux munaasibee inuu yahay wa naarin dab kastaba waxaad u malayni gabaryahayn dabka oo tawaqadu bileyli habeenka huraya naaran dab fiican oo la isku martiqaadaya miyay kula tahay akulla mra'in taxsabiina mra'an wa naarinta weeye maxalushaahidka naarin mudaafu ilayhi bay ahayd mudaaf baa ka xadfanaayo wa kulla naarin buu ahaa kulladii mudaafka ahayd ayaa la xadfay naarintii mudaafu ilayhigaa la baaqi yeelay jarkii baana loo baaqi yeelay waayahay jarkii haddii loo baaqi yeelay labadii sharina waa la hayaa wa naarin mudaafka ka xadfanoo wa kulla ahaan lahaa waa macuuf oo xarfucadaf buu wataa macduufu calayhigiisana waa kulla oo la lafdi ah isku lafdi ay yihiin labadii shari waa la hayaa waa bannaan tahay in la xadfo waxaa maal caraba maa kullu sawdaa'a faxma walaa bayda'a shaxma maa kullu sawdaa wax madooboo dhan faxma dhuxul ma aha walaa baydaa wax cadoo dhanna shaxman baruur ma aha niyahow maa kullu sawdaa maada naafiyatun tacmalu camala laysa kulluda waa ismigeedii sawdaa'ana mudaafu ilayhi weeyaano majruur calaamatuuljarka fatxada ay tahay ismi maa laa yansarifu alifu ta'niis uu ku sugan yahay waa shaxmatanna waa khabarkii waxaan u jeedaa faxmatanna waa khabarkii oo nasbisan walaa baydaaa axmaa ayaa timid walaa baydaaa wawda waa xarfulcadaf baydaadan waxay ahayd mudaafun ilayhi mudaafkii ayaana ka xadfanoo walaa kullu baydaaa ayuu ahaan lahaa shaxmatanta dambena wuxuu ku cadfan yahay muxuu ahaa faxmantuu ku cadfan yahay maxalushaahidka adigu aan u jeedanaa waxa weeyaan walaa baydaaa bayda'a waa mudaafun ilayhi mudaafkiina laga xadfay jarkiina loo baaqiyey labadii sharطina waa lahiya labada shardi waxaa weeyaan bayda'a mudaafkeeda horta waa macduuf mudaafku waa macduuf xarfulcadaf buu wataa macduufu calayhigiisana la lafdi weeyaanoo kulla oo la lafdi ah marka sidaa ayuu ku bannaan yahay laakiin isticmaalka wuu ku yaryahay warubamaa jaruu inay jaraan ayaa suurowdaa alladii kii abqow ay baaqi ay reebeen inay jaraan ayaa suurowdaa kamaa qad kaana siduu u ahaaba qabla xadfi yani majruur siduu u ahaan jiray kamaa qad kaana siduu ahaa kaa'inan mid ku sugan qabla xadfi maa shay xadafkii hortii taqdama hormaray yacni mudaafkii hormaray inta aan la xadfin siduu u jarnaan jiray in jarkii loo baaqi suurowdaa laakiin bishari an yakuuna bishari waa khabar mubtada ka xadfan yahay laakiin daalika arrinkaa xaasilun wuxuu ku dhici bishardi an yakuuna inuu ahaado maa wixii xudifa la xadfay mudaafka la xadfay mumaailan mid lamida xagga lafdiga limaa waxaa qad cudifa la cadfay mudaafkani calayhi kaa lagu cadfay wayuxdafu aani fayabqa alwalu kaxaalihi idaa bihi yatasilu bishardi cadfin wa idaafatin ilaa mil اladii lahu adafta alwala wayuxdafu waa la xadfi ahaani ka danbaa la xadfi fayabqa wuu baaqi ahaani alwalu kii hore ayaa baaqi ahaani ka xaalihi xaaladiisii hore ku sugan yahay idaa waqtigiina uu xaala'a yatasilu bihi uu ku xigay bisharطi cadfin wadaalika arrinkaana xaasilun wuxuu ku dhici bisharطi cadfin cadaf shardigii iyo wa idaafatin idaafo shardigeeda ilaa mili اladii kii wax lamid ee loo idaafeeyo adafta alawala awal aad lahu ladiiga halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka masaladii hore oon ka soo hadlaynay waxay ahayd mudaaf baa la xadfi mudaafu ilayhigaa meesha mudaafka la dhigi ama mudaafu ilayhiga jarkiisii ayaa loo baaqi yeelay arrimooduu ka hadlayay haddana wuxuu ka hadlayaa mudaafka mudaafu ilayhigaa la xadfi markii hore mudaafkaa la xadfayay haddeer wuxuu ka hadlayaa mudaafu ilayhigii ayaa la xadfiyo mudaafkii baa baaqi ah mudaafu ilayhi marka la xadfo mudaafkana uu baaqi yahay saddex isticmaal ayuu leeyahay saddexdaa isticmaal hal isticmaal ayuu halka ku sheegay hal isticmaalna waa soo maray waa yahay ama laba isticmaalba waa soo maray saddexdaa isticmaal waxa weeye mudaafu ilayhigii marka la xadfo macnihiisa inta la niyoodo mudaafka mabniyu cala adama in laga dhigo waa masaladii haddeen aan ka soo hadlayni wadmun binaa'an hayra in cadimta ma lahu udiifa naawiyan maa cudima mas'aladu walahaa wey mudaafki ilayhigii waa la xadfay waa la xadfay mudaafu ilayhigii macnihiisaa la niyooday mudaafkiina dammaa lagu bineeyey min qablu wa min bacdu taa mas'ala ahay waa ka soo baxnay mas'alo labaad waxa weeyaan meel horuu ku soo sheegay waxoogaa ishaaraad ee mudaafu ilayhigii waa la xadfay mudaafkiina lafdan wa macnan midnaba lagama niyoonin mar haddii aan la niyoonin mudaafkii waxaa loola dhaqmay sidaa isagoon idaafaysnayn waa la tanwiinini al ayaa la gelini waa la tanwiinini weligiiba waxaa la idaafaynin oo kalaa loola dhaqmi wa acrabuu nasban idaa maa nukira qowla wamaa min bacdihi qad dukira laba arrimoodoo horay uu ku soo sheega wey arrinka saddexaadee halka uu ku sheegaya waxa weeyaan mudaafu ilayhigii waa la xadfay mudaafkii waxaa loola dhaqmayaa mudaafu ilayhigii wax uu joogoo kale mudaafkii waxaa loola dhaqmi sida isagoo idaafaysan oo mudaafu ilayhi uu joogo oo waxyaabihii laga ilaalinaya mudaaf ayaa laga ilaalinayo an lama gelin karo lama tanwiinin karo waana mucrab arrinkaasuu ka hadlaya waa yahay mudaafu ilayhigii inta la xadfo mudaafka sida isagoo idaafaysan marka loola dhaqmayo laba shardi ayaa isna loo shardini ama saddexna waa laga dhigi karaya labadaa shardi waxaa weeye mudaafkan mudaafu ilayhigiisii la xadfay mudaafkan macduufun calayhi waa inuu yahay shardi wey kii hore macduufnimu ahaan jira la shardin jiray kani macduufu calayhi waa inuu yahay oo isaga waa in wax lagu soo cadfirabo shardi wey macduufkiisa waa in la idaafeeyaa shardi labaad wey shardi saddexaad macduufka la idaafeeyey waa in loo idaafeeyaa macduufu calayhiga waxa ka xadfan mid la mid ah waa in loo idaafeeyaa saddexdaa shardi ayaa loo mudaafkani waxaa laga xadfay mudaafu ilayhi sida isagoo idaafaysan oo kaleana loola dhaqmaya oo lama tamwiininaya alla lama gelinay saddex shardi ayaa loo shardinaya ama labana waa laga dhigi karaya saddexdaa shardi waa mudaafkan mudaafu ilayhiga laga xadfay macduufun calayhi waa inuu yahay shardi weeye macduufkiisa waa in la idaafeeyaa shardi labaad weeye kan asaga ka xadfan mid la mid ah waa in loo idaafeeyaa shardi saddexaad weeye miaal waxaa baytu shaacira saqal araadiina algaydu sahla waxasnaha faniitat cura alamaani bizarci waadarci saqal araadiina dhulka waxaa waraabiyey algaydu roob sahla waxasnaha macalushaahidku waa halka sahlahaa waxasnahaa inuu yidhaahday ahayd sahlahaa meesheedii jilicsaneedee hoosayse iyo waxasnahaa meeshii adkeed labadaba roob baa waraabiyey sidaa inuu yidhaahday ahayd markaasaa wuxuu yidhi sahla waxasnaha sahla waa mafcuulun bihi waana mudaaf mudaafu ilayhigina uu ka xadfiyey hadduu ka xadfiyey wuxuu la dhaqmay sida mudaafu ilayhigii wuxuu joogoo kale oo sahlahaa waay muusan tanwiin sahlan muusan dhihin tanwiinkii buu ka ilaaliyey sahla waxasnaha waa yahay mudaafkan mudaafu ilayhiga uu ka xadfay waa macduufun calayh oo waxasnaa ku soo cadfan waxasnadan lagu soo cadfay way idaafaysan tahay waxaana loo idaafeeyey sahlada wixii ka xadfanaa wax la mida ah. sahlahaa haabaa xadfanayd soo maahan sahla waxasnahaa xasnadiibuu haada uu idaafeeyey banuu wa banaatunaa kiraamun famanna waa musaaharatan falyanaa'i lam yakun kufan baytu shaacira banuu wiilashaannada banuunaa inuu yidhaahduu doonayay banuu wiilashaannada iyo wa banaatunaa gabdhaha annaga labaduba kiraamun dad wan wanaagsan wey mar hadday wanaagsan yihiin famanna waa ruuxan doonayo musaaharatan inuu nala xidhiido oo gabdhaha annaga guursado ama wiilasha annaga gabdha u guuriyo ruuxa doonayo falyana ha fogaado qulaha in lam yakun kuf'an hadduusan munaasib noo ahayn oo sidaa noo kaga kiraam hadduusan ahayn yuusan nagu soo dhowaahayn waayahay banuu wa banaatuna wey maxalu shaahidka banuu mudaaf weeye mudaafu ilayhigiina wuu ka xadfi waayo ismiga uusan tanwiininin nuuntii ilaa jamcu mudakarusaalim weeye nuuntii tanwiinka ciwadka ahaan lahayd oo banuuna ahaan lahayd yuu xadfay lilidaafati ayuu u xadfay isla markaana mudaafu ilayhigii ma joogo waa la xadfay shuruudiina waa la hayaayoo banuudani waa macduufu calayhi macduufkiisana banaad wey banaadkan macduufka ah waa mudaaf banuu wixii ka xadfanaa wax lamida ah ayaana loo idaafeeyey oo banaatuna shuruudaa ah haddii leelo saddexdaa shari mudaafkii inta la xadfo waxaan u jeedaa mudaafku ileehigii inta la xadfo mudaafkii wax idaafaysan in loola dhaqmaa bannaan sidaa u galo wayuxdafu waxaa la xadfi ahaanii ismigii dambe mudaafku ileehiga ayaa la xadfi fayabqaa wuu hari alawalu kii hore ayaa hari mudaafku u jeedaaye ka xaalihi xaal uu xaaladiisii ku dheehan yahay xaaladiisu maxay idaa waktigiina u xaala ah yatasilu uu ku xigay yatasilu mudaafu ilayhiga uu ku xigay bihi mudaaf ama yatasilu mudaaf uu ku xigay bihi mudaafu ilayhiga bishardi cadfin wadaalika arrinkaana xaasilun wuxuu ku dhici bishardi cadfin cadaf shardigii oo macduufka waxaan u jeedaa mudaafka macduufu calayhi waa inuu yahay bishardi cadfin iyo wa idaafatin idaafayn macduufka la idaafeeyo ilaa mili ladii kii mid lamid ee loo idaafeeyo adafta alwala mudaafkii hore aad u idaafaysay lahu ladiga fasla mudaafin shibhi ficlin maa nasab mafcuulan ow darfan ajiz walam yucab faslu yamiinin wadiraaran wujida biajnabiyin ow binactin ow nida ajiz banneen nin yahowni fasla mudaafin mudaaffaslintii mudaafka oo shibhi ficlin ficlin shabbahay maa shay uu fasliyo nasaba uu nasbinayo mafcuulan xaal uu mafcuul yahay ow darfan xaal uu daraf yahay walam yucab lama ceebaynin faslu yamiinin dhaar faslinteeda lama ceebaynin wawujida fasligii waa la helay idiraalan liajli idiraalin la daruuro darteeda ayaa waxaa loo helay faslintii biajnabiyin lagu fasliyo ow binactin ama nacti lagu fasliyo ow nidaa'in nida lagu fasliyo halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayh mudaaf iyo mudaafu ilayhi in la kala fasliyaa ma bannaan tahay ka shayin waaxid ayay ka dhigan yihiin in la kala dhexgalo ma bannaan tahay basriyiin mutlaqan way diideen ilaa daruuratu nadmi mooye basriyiinoo siiba weyhi madax uu u yahay waxay leeyihiin mudaaf iyo mudaafu ilayhi in la kala fasliyaa daruuratu nadmi waxaan ahayn ku dhici mayso tawasuc inay ku dhacdaa wax bannaan ma aha kuufiyiin waxay leeyihiin musannifkana uu ku raacay mudaaf iyo mudaafu ileyhi waa la kala faslin karayaa laba qeyb ayuuna fasligaa u qaybsami fasli itisaaca iyo fasli idiraara fasli itisaac ahoo iskaba bannaan iyo fasli idiraaroo daruuro iyo dani kugu khasabtaya fasliga itisaaca oo mudaaf iyo mudaafu ilayhi la kala faslinayo bitisaacna loo kala faslinayo saddex jeer ayay dhacdaan musanifka saddex shay buu qoray saddexdaasa inay sheegaan kuufiyiin kuufiyiinha idiraarna afar shay afar jeer ayay sheegaan kuufiyiin laakiin musanifka saddex sheeg saddex jeer ayuu sheegay lixdaa jeer ayuu sheegay musanifka mudaaf iyo mudaafu ileyhi in la kala fasliyo oo laba jee saddex jeerna ay tahay itisaac in lagu kala fasliyo saddex jeerna idiraar lagu kala faslinayo saddexda jeeree itisaac lagu kala faslinayo mudaafka waa inuu noqdaa masder mudaafu ilayhigana macmuulkiisii waa inuu yahay masder ayaa macmuulkiisii laga faslinaya macmuulkiisaa loo idaafeeyey waxaana ka faslini mafcuulu bihi uu leeyahay ama daraf uu leeyaha ka faslini masder ayaa la idaafeeye macmuulkiisaa loo idaafeeyey waxaana faslinayaa mafcuulu bihi uu nasbinayo ama daraf iyo jaar iyo majruur ku tacalluqaya ayaa kala faslin waayahay way dhici kartaa waxaa qira'a wakadalika zayana likaiiri min almushrikiina qatla wlaadahum shurakaa'ihim wakadalika zayana likaiiri min almushrikiin qatla wlaadahum qatla waa masder owlaadana masderka mafcuulkiisii weeye shurakaa'ihim tadabaa u idaafaysan oo qatla iyo shurakaa isu idaafaysan shurakada loo idaafeeyana masderka macmuulkiisi weeyaana waa faacilkiis oo masdaru mudaafun lifaacilihi buu ahaa awlaadahumta lagu fasliyeyna waa mafcuulkiis masder mafcuulkiisii sidaa lagu fasliya way bannaan tahay waa yahay hadduu yahay muxuu ahaa daraf iyo jaar iyo majruur masderka ku tacalluqaya lagu fasliyaana way bannaan tahay waa hal masale masalada labaad mudaafkii ayaa wuxuu noqday wafi ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amilatmubaalaqa iyo waxanuu noqday waayahay mafcuulkiisaa loo idaafeeyey laba mafcuul buuna nasbinaya mafcuulkiisaa loo idaafeeyey labada mafcuul midka loo idaafeeyey mooye midka kalea lagu kala fasliyey ismi faacil ayaa la idaafeeyey laba mafcuul buu nasbinaya mid ka midaa loo idaafeeyey kii loo idaafeeyey mooye kii kalea kala fasliyo nasbisan taana waa dhici kartaa ee jaa'is weeye waa bannaan tahay itisaac bayna ku bannaan tahay cinda alkuufiyiin waaya falaa taxsabanna allaaha mukhlifa wacdahu rusulihi baa qira'a falaa taxsabanna allaaha mukhlifa wacdahu mukhlif iyo rusushaa isu idaafaysan wacdada mafcuulu aaniga ahaan lahayd ayaana lagu kala fasiliyey waa mas'alo labaad mas'alo saddexaad waxaa lagu faslinayaa qasab dhaar in lagu kala fasliyaa suurowda oo aad tidhaahdo hulaamu wallaahi zaydin hulaamu zaydin meeshay ahayd yaad hulaam iyo zayd dhaar ku kala fasinayn hulaamu wallaahi zaydin inaad tidhaahdaa kuu bannaan saddexdaa jeer itisaac ayaa lagu kala fasiliyaa saddex jeerna ibdiraar ayaa lagu kala fasiliyaa mudaafkiioo caamil oo camalfali lahaa ayaa mudaafu ilayhigiisa waxaa looga fasliyey ajnabi camal macmuul uusan asaga lahayn cid kale macmuul ay leedahay ayaa looga fasiyey ama mudaafka maba camalfalaya haddii uu doono macmuul mudaaf ee eh, macmuul caamil kale uu leeyahaana lagu kala fasliyey waa dhici kartaa laakiin idiraar bay ku dhacdaa ee itisaac kuma dhacayso kamaa khuda alkitaabu bikafi yowman yahuudiyin yuqaaribu aw yaziidu ayaa baytu shaacira kamaa khuda alkitaabu guri buu tilmaamayey rasmu haadihi daar daarta sida loo aas-aasay iyo dhismaheedii bilowgeeda kamaa khuda alkitaabu kitaab sida loo qoru la mid yahay bikafi yahuudiyin inuu yidhaahday ahayd oo kaf iyo yahuud buu isu idaafeynayey yowman ayuu ku kala fasliyey yoomkana khuada ayuu macmuul u yahay kamaa khua alkitaabu bikafi yowman yahuudiya macmuul ajnabiya sidaa in lagu kala fasliyaa idiraar bay ku dhacdaa nacti mudaafka uu leeyahay in lagu kala fasliyaana way dhici karta niddo in lagu kala fasliyaana way dhici karta afartaba daruuray ku dhacdaa sidaa ayuu ujeedaa ajiz banneeniyahown fasla mudaafin mudaaf faslintii mudaafka oo shibhi ficlin ficli shabahay ficli shibhi ficlinta waxaa soo wadageli masder iyo wasfi labadaas ayaa soo wadageli fasla mudaafin ajiz bannee fasla mudaafin mudaaf faslintii mudaafka oo shibhi ficlin ficli shabahay maa shay uu fasliyo nasaba uu nasbiyey mudaafka mafcuulan awdar ayee fasla ajiz mafcuulkeeda weeye faslada waa masder masdarun mudaafun limafcuulihi fasla mudaafin mudaafintaa waa mafcuulkiisi waa yahay shibhidana mudaaf ayuu nacti ka yahay maadana faslada faacilkeedii wey waa masder mafcuulkiisii loo idaafeeyey faacilkiina la dabadhigay arrinkaasi haalib ma aha yacnii masder in mafcuulkiisa loo idaafeeyo kadibna faacil lagu daba sheegaa arrin haalibe ma ahee daruuratu nadmi iyo waxaasuu khaas ku yahay sida raajixa ah. ibnu maaliga koox uu ka mid yahay itisaac bay ku banaynayaan laakiin qaliilnimada waa laisla ogol yahay inay yar tahay waa laisla ogolyahay musanifkaaba wuxuu keeni doonaa baab icmaal masder wa bacda aladii udiifa lah kamil binasbin ow birafcin camalah masderka marka loo idaafeeyo faacil mafcuulkoo nasbisan dabadhig mafcuul haddii loo idaafeeyana faacilkii oo rafcisan dabadhig arrinkaa dambena waa qaliil aad buu u yaryahay ajiz banne fasla mudaafin mudaaf faslintii mudaafka oo shibhi ficlin ficlii shabahe maa shay uu nasbiyo maa shay uu fasliyo nasaba mudaafka uu nasbinayo mafcuulan xaal uu mafcuul u yahay ou darfan daraf xaal uu yahay walam yucab lama ceebaynin faslu yamiinin dhaar faslinteedana lama ceebayninoo itisaaciyay ku bannaan tahay wa wujida fasligii waa la helay biajnabiyin ajnabi lagu fasliyo ow binactin ama nacti lagu fasliyo ow nidaa'in nida lagu fasliyo idiraaran liajli diraarin daruuro darteedana loo fasliyo wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed